bilfadli fadilka salaman in diyaariyo ilaa daara lahu liman manka gaadidin gabna waman kana lahu liman mankan sugnaaday fadlon wal dheeraad eho min zaadin sahian sugnaatin falyacudi diyaariyoy bi bizaadi lfadli fadilkaasi diyaariyoy calaa man in diyaariyoy laa zaada lahu liman manka zaadinin sugnaan fadakara nabiy may sheegay min asnaafi lmaali maal sinfiyaalshiha alkumidahin maa walya sheegi dakara nabiy nawo sheegaay hataa ra-ayna ilaa aragno anahu ana nabiya anahu shaniye laa xasa xagdo liaxadin ahad ahadko minaa noomid hagan lahayn fi fadlin wal dheeraade fadlanka laa yani haganka laa mid aan ku malayn an abi saciidin alkudri radi allahu tacaala canhu qaala may kagol abi sacid bayna wakta baynama wakta naxnu nugo fi safarin safar fishay kasugno maca nabiy nabo macasha ljana sala lahu alayhi wasalam id waktigaasa ja may koy rajul akoy rajulkaasoo raakiban saaran alaa raaxilatin halo korshe saaran raaxiladaasoo law lirajuli rajulkan sugnaati fajacala rajul rajulka may gudagalay yasrif ini gadgadiya basara basara rajul rajulka aragshay gadgadiya indhooshay yamiinan ilalyamiin midig fiiriya wa shimaalan wa ila shimaali bida fiiriya ay afarta gabda fiiriyaayo langoona muxtaajnaki faqaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul sha may ka goolay lanki lankoomang nagiya muxtaaje o kaalman bahan oo kalang nagi dinyaa fiir fiiriye rasuulka markaasa fahmay meeray man kaana lanki haaday macahu maca man manka macashay haaday fadlu dahrin gaadid oo daabad faadile lanki kabo falyacud hidiyaariyo bi bidahri daarigaasay faailka hidiya bi bifadil dahri a falaga oo daahir yani baabada oo daahirka fadilka hidiyaariyo calaaman hidiyaariyo laa dahra lah liman laa daabata lah liman manka daaban gabna lanki daaba zaaide gaba daaba lankin gabna hidiyaariyo la waman kana lah liman dahra lisheegaha min ilaaq lbacli wairaadat kuli wa daabada dhon alanijed irtiya lisheeg irtiya likore daabada dhon alanijed waman kana lah liman mankan sugnaaday fadlon dheeraadan sugnaaday min zaadin sahay dheeraadan sugnaatina falyacud wa manki diyaariyoy bihi bilzadi bihi bilfadili fadilkaasi diyaariyoy calaa man diyaariyoy laa zaada lah liman manka zaadan lawl fadakara nabiy nao may sheegay min asnaaf ilmaali maal noociyaalshay hal kumid ay min anwaac ilmaali maa waliya sheegi dakara nabiy nabo sheegaya sheegi hataa raynaa ilaan kumalayno anahu shan iyo laa xaqa xaqan lahayna liahadin hadakan in sugnaan aadkuaminaa noomida fi fadilin wal dheeraada xaqan kalahayna intin kumalay walad koobadan ba maalaha inti isku eraani iya rasuulka saas eraayo rawa muslimu yani muwasaakila miskaalmayawkila rawa muslimu muslim wadi suriyay babbaulitaar walmuwasada kajarn can suheyl bin sacdin radi allahu taala an ana imraatan bilamayto yajaat koyta ilaa rasuulillahi nkoyti biburdatin mawisto mansujatin la dhawyeena koyti faqaalad iya maradi meertay tasajtu dawi ha burdudun adhaway biyadaya lamadaganyaada ka dhawi liyaksuwa siyanang marsisiyo kaada king marsis ha burdudun faakada nabiy nago gaadi sala lahu alayhi wasalam ha gurdiya gaadi muxtaajan halan bahan ilayha ila lgurda fakaraja nabiy nagog ba ilayna unihanibahlebesadi walal inaha ina alburdatana la izaaru wasundisheeto faqaala fulanu hebel mere okusumar markasini an markasi ha burdadan tanga ma shay un cadiimun iyo axsana ki wanaag badan kueli ha burdad faqaala faqaala faqaala nabiy nago may kagolay nacam ha fajalasa nabiy nago fadheedi sala lahu alayhi wasalam fi lmajlisi fidhigiis markaas dhowlahaya fadheedi uma rajaca nabiy nago nagadi disag nagadi fadawahu nabig hadubi ha burdidi hadubi uma arsala nabiy diri bihadi lburdati ilayh ila fulani iglawki an diri ayl faqala fulan hola faqala lqawmu dadki ngareen lah lilfulan may ngareena ma axsanta isaan masamayn may weli labisa may gundideha burdidin annabiy o gundidi sala allahu alayhi wasalam muxtaajan alayki imbahan ilayha ila lburdati imbahan ya gundidi uma saalta adina suaalehi annabiya suaali wacalimta waana may ogaatay anahu ana nabiya balaa yarudun daradiyan saaila la sualan radiyaan faqal rajul rajulki may kagolayni an walahi kadhaarday ma saaltu masuaal huwa nabiya naba muwarsan lialbasa likay albasa kanan gundudhaa burdudan tan e kar ahaan man warsan karking naga toon rasulka kugaado reed gundoy fool bebasking naga toon man warsan inama inkalmahane saaltu suaalay hu alburdata hu annabiya suaal litakuna hiya burdudan ini nagato kafani kafanta ing nagato oo rasulka jirse wal hataabadile adin mugo kafanking nagado taasaan warsadiyermana kala saalung sal may kagolay fakanat hiya burdidi may nagatay kafana kafana rajuli rajulki kafantiisa nagatiolka kafani wa tawalmaahay buaari buaari waagi suriyey an sal bni sacdi radi allahu taala anhu an imraatan bilamayto yajadiya imraadun lakoysa ilaa rasuulilah lakoysi biburdatin macwiso yan lakoysi burdidaasoo mansujatin lahadaway yan lakoysi rasuulka kilegasado ahaan faqaalat meerta imraadi nasajtu ani dhaway ha burdudun biyaday ani baganyaai kasuu biyarti liaksuasin markasiyo kaada king markasi ha burdudun tange faakada nabiy nabo gaadi sala lahu alayhi wasalam ha algurdata gaadi muctaajan halan bahanyi ilayha ila algurdatin bahanyi fakaraja nabiy naboga bahi ilayna unyanin bahi masaajidki anin galay biya kuta wa kubeh danin masaajidki anin kakoy wa inaha ina algurdatana hala isaaru isaaru nabiy nabo hosundusheesan hirinta faqala fulan lanko fulan dheer awtaaba kumida meeray o kuso anta rasuul allow marshasi mi ani marshasi ha burdudon ma shayun cadiimun ye axsanaki wanaag badan kuwali ha burdudon wanaag badan kuwali sanfaylasamawissisarmanalagosden faqala nabina umay oh kagolay nacam rasulka lameranatia nacam erimana kasiye fajalasa nabi nawo oh, fadheedi sala allahu alayhi wasalam fi lmajlisi fidhigiya fadheedi uma rajaca nabi naw ilaa manzilihi disang nagade fadawa nabi nabaga oh, macwisi iskufura hada doobi ha alburdata hada doobi uma arsala nabiy biha bilburdati ilayh ila fulani fulanki andiri halhibloisaheri faqala algom wasaarti merena law lilfulan mengarena ma axsanta isang ma samayn ma facalta shayan xasanan shay wanaagsan masamayna larige may welay labisa may gundaday ha burdudum annabiyu sala allahu alayhi wasalam agundade muctaajan ala kawni muctaajan alan bahan ilayha ila lburda uma saalta suaalehi annabiya suaali aclimta waan may ogaatay ana ana nabiya laa yarudu anaba radiyana saailana wa suaalan radiyana ogaati faqala fulanu fulanki mer ini an wallahi kadaarday ma saaltu masualna annabiya masualna lialbasasian gundad ha burdudum inama inkalmaane saaltu suaali annabiya suaali litakuna hiya burdada ini nagaso kafani kafan nagasa jirkey rasulka jirkey wala saabadilmiko kafanniga taasanliyoodiy qala sahlo sahal xadiiski wuriya meeray fakana hiya burdadiyeedaaki marki demi kafanaho kafana alfulani fulanki kafantisa nagasida walbukhariy hadis wuriyey waan abi musa radialahu taala anu qala abi musa may ka gole qala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulki may ka goley ina alashcariyina nimanka ashcari reer ashcariyin ida armadu hadii oo nayawahaytiyo dhamaato fi lgazwi dulimaata hadiyo muctaajinka nagdanusahitiyo dhamaat idaa armalu ey faaza faraga faarugo zaadhum sahitiyo dhamaato mise um faraago um dhawaato rogala dacaamu ciyaalim iyaalsho dacaamsho yaraado bilmadina fi lmadina yo rogaan jamacuu kulmiyaaya ma walaagya kulmiyaayan kana huwa maga hade cinda magdiyo haadi fi taubin waaxidin aka kulmiyaayan fi taubin waaxidin aka aruuriyaayan akaraameen lamburihay midolsheeno sumaktasamo markaasa giibsadaan ki walanhaysad ki walhaysad kuli markaasa giibsiya giibsadaayan uma اktasama geersadaayan bi yani baynahum dhaadiyo fina inaka geersadaayan idhaaso waaxidin e eh. bisawiyati siminaangiyan geersadaayan fahum ashcariyiintasay mini anagay ahaadeen waana anina minhu min alashcariyiin e eh, rasul mutafakun alay dad o muasaat eedanka dheero inaska kaalmayaw oo lagsho eedanka kaalmayaw e eh, rasul dadkaas fay leyin an abi musa radi allahu taala anu gal musa may kole gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasul shemayka kole ina alashcariyiina nimanka ashcariyiinta reer ashcariyiin reer reer yaman waaha abu muusa alashari iyo wa idaa armalo hadii zaadso dhamaado e idaa taasi taasidikinkialo zaadun zaadso faarugna lado dhamaado fi lgazwi dulumaadi oo kajiran hadii zaadso dhamaado ogala dacaamu ciyaalihim ciyaalkoodi dacaamka yaraad bilmadiina yoo roogan oo dhay duurka roogeen dacaamka yaraadi hadin idi yoo rogan hata adi dacaamka yaraad madina yoo rogan jamaaco kulmiyaa maagya kulmiyaan dacaam kaana huwa maag hada indao magdiyo haadiya kulmiyaan fi soobin waaxid lanbol hay hasheenoolere garame darkola ka aruriye marki saasan aruri uma ktasamu giirsadaayan ho almajmuca kiljamciya ku giirsadaayan baynahum dhaadiyo fi inaayin waaxidin galaasaninko ka giirsadaayan bisawiyati siminaanki wala sheeniiki walangabno kuli walangiibiya wa dadkolka muwaasaa deedanka dheero inasi kaalmayaayo lanki dhibaataysan onog walang aruriyahayo saase weer rasulka fahum mimanka miniyari rasul fahum yani muslimiinta saas muwaasaad kasta yani ilma islaamka laka kasay fahum ashcariyinta mini anige o ahaadeen rasulka waana anina minhum anin iyo kutirsana dadkayle muwaasaadka dheer wa mutafakun caleyh kolmaylelisamalah muwaasaad bayn annaas dadka dhahdiyo linas kaalmay armalu macnaahu faraga zaadun zaadkooda faarug nagdo o gaaraba dhawaado gaaraba zaadu gaaraba zaadu ndhawaado alfaraga dhamaado ndhawaado mana faarug nagdo dhamaado ndhawaado baabu tanaafusi tartama yan baabay fi umuur laakhirati akhira ramyaalsilka tartama walistigfaari ba listigfaari basado yan baabay mimaagila basada yutabaraku bi bima maag la barkaysadaa baabu tanay tanafusi taay tanafusi tartamaw yen baabay fi umuuri laakhirati arang aakhira kasaabsan hoob laragoob laka tartamaw fi umuuri laakhirati aakhira arabiyaalshalka tartamaw walistigtaari ba walistigtaari basadaw yen baabay mimaagi la basadaw yutabaraku bi bima maag la barkaysadaa qaala lahu tacaala ilahi may ka gooley wafi dalika almadkuuri kamuna sheegni hadis falyatanafasi tartameen almutanaafisuuna hani tartamaayi tartameen atanaafusu may leray sarsan mucaawalat takadum inaad hormarti iskudays ala lgayri lanka heerke fi lkayri kukormaraas aw shari kukormaraas taas laakin asi khayr alfadaay khayra lanka kukormaraas lankaas ay kuhormarne daacadaas sameeya adin asharkan badan usera ay kubadan hel eraaso tartan saasa leray wafi dalika almadkuri madkuurkaas kaas e falyatanaafasi tartamen almutanaafisuuna hatirtahani tartamaay wacan sahli bni sacdin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam utiya huwa rasuulka elinsheeni bisharaabin wala dhamaalinsheen fashariba nabiy nawomino min ashraabi an yamiinin gulaamu aadi an yasaarin alashaak aade faqaala nabiy lilgulaami logi milad oo fidhimengar hata danu anta gulaama idmasiliansiyo haulaasi faqaala algulaamu mayr laamaya wallahi akdaardaymamin idmo ya rasuul allah ilahay rasuulkiisiyo laa uutiru mundooraw binasiibi nasiibkay mundooraw manguuraw nasiibkaasoo minka adeegayin haadi acaddan ahad manguurawa hambada lankalmasiyaw fatala rasuul lahi diji sala lahu alayhi wasalam hu alina awelka dije fi yadi yadi gulaam mutafaqun alayh salahu bitaid musanati fog walakri hey wala anabiy dije hu alina wahada lgulaamu no huwa bnu cabas radi allahu taala canhuma wa emay baliya yani sahl bni sacdin radi allahu taala canhu ana rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam utiya huwa rasuulka linshani bisharaabin alinshani fashariba nabiy nabo dhami minhu min asharaabi ku dhami waan yamiini yamiini nabiy nabo midigtisa she ahaaden gulaamu unugo yar yahaade cabdullahi ibn cabas wa waan yasaar yasaarin adina ubiritin alashyaak odayaali ahaaden dad waayarin eh oo oh, kuwin cabdullahi bin cabaas amiro looge faqaala nabina o may ngaray kalku oob oh, lanka lanka winga wala bila laka bilaawe cilmada jaah lay kuwinada cilma lay kuwinada de lay kuwinada lanka winga marki wala la bilaawo oh, lasiya kowd sharaabka dacaamta rasuulka kowta lasiya waraabi marki hawaraabi kalku may lawele midigalan wede midigdi kalku onagoyarlay fadhiya beditiya odayaalka fadhiya faqaala nabina o kalku ay hagan le midig alaa fatay manutiyo midigaa hable tuna doofidhi midigdiina usigeedinkuwaydaayaan dasna alaakumarisasade sunada ileeg adilki midig jartay haganlahaiteliley laakin dasun odayaalkaniyon kabirniyana jar lama suni rasuulka ninjamiya sala allahu alayhi wasalam kabir iyonayaw fatayamamu fatayamanu lamada biyaalan kabirna yaal lanka wiin halmariseyn yaal fatayamanuun yaal kalku selka jamiye ki midigda jari hoob lan de yari fasaxyalku gaadehaisin dalinyarsinta markeena odayaalka lasinkumarisiyasade hal noo marisiy o galan silifadaayo sidii kolka lamadi adisleminjamya faqaala nabiyna umay kagoday lilgulaami gulaamki mayngaray ataadanu anta idamaasay gulaam lian ing idamaasay an ucdiya inan si haulaai kuwan odayaalkansi bidiyo jaran adi waanalahayte dasin marisiya faqaala algulaamu kuriaki mere kuri dhugleha ilaa maya wala koo marisiya liley rasuulka hambadi biyoya kuwere langa argo kolkan wal iska dire barako wal barakeysado lafadaay kolkan idamaasay fakala lgulaamu mer walahi akdaarda ya rasuul allahi maya laa midma laa uusir man dooraw binasiibi nasiibkay oo minka adiga inka nasiibi hambada axadan man guuraari mana wal barakada oo lankalmasiyaari bes fatala usubaalahi bes fatala rasuul sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul shay dijiyey alina hu alina weelkia dijiyey fi yadi yadi lgulaami nogi galandisa ka dijiyey dhango cumarka yaray us ya gulaamu yani kada lahayo timboy sifaylan waraaq yani lahayo masala markis lintiji yani waraabaysun ay talla dije yani wa kay masala mutafaqun alayh ay talla diji talla nabiy nabag dijey hu alina bitaya lakiya almusanaati lama la nabiy sifa bu korama kudhays walaca huwa nabag diji hu talla telkin fasra watalla liljabini tafsirki leyo walaca nabiy nabag dije huwa alina diji wahada algulam kuraykan dubloga may haday huwa gulamka ibnu cabaasin wa abdillah ibn cabas radi allahu taala anhum aya wa nabi hurayrata radi allahu taala cilmi shee odayaalka lafadhaashadiis deerside وan abi hurayrata radi alahu taala anhu an nabiy sala lahu alayه wasalam qala nabiyna umay ka gore bayna wakti ayubn alayhi salaam nabi laahi ayub yaktasil gogoysada curyaanan haleykion daawan gogoysada ya fakara may hoobaday aleyh ala ayub nabi laahi ayub korshay jaraadn ludaymin heebinga kahoobadi ludaay kakusano hib wa ludaay nago waana hib fajacala ayub may gudgalay yaxti habshinsa fi tawbi dhashay kaaradaw fanaada rabhu rabu ayub ayub rabi shay naadi caza wajala hu ayuban naadi ya ayub ayubo maya lam akun anan maane aknaytu ki tanaadki dhiki kaad amaagi tanaadka ka dhigi tara antaad aragay qaala yo may goole yani balaaha tanaada idhigdi wa cizatika casiisnimada i sharafta ilah kadhaarday walakin se laakinan deegtoon bian gobday maana an barakatika barakada maku deegtoomaari mana shaygan shay adi baraka adegi wal gurbisadas saasan gurbisadaaari mana waan abi ayub radi allahu taala anhu an nabiy sala allahu alayhi wasalam qaala nabiy na o may kagole baynama wakta ayub alayhi salaam nabiy llahi ayub yaktasil goboysada curyaana halaki gawan goboysada curyaan lagoboysado daska meln roogn askur adag gadaashet himale lasu goboysado laakin yani mayban badana daragal saas oo kale lagoboysiyaan goboysadaay ambidin badanaay haddu curyaanantinibilibayan ljawaazu fakara may hoobada jaraadun ludaaye hoobadi aleyh ala ayub ayub korsi ludaaya kahoobadi min dehebin dehebe yani fakara aleyhi jaraadun kanat majmucatan min jaraadin wa fa fi saxiix bukaari may ka sugnaaday rijlu jaraadin ludaay jamaacadi rijl rijl taasna daka anfaas rijl jaradin min yani wa kay dahebin huwa a jamaacatu jaradin alanglajeeda dhowti wafi saaci tasmiyat lmaali alxalaali bilbaraka maal oo xalaale baraka laka magaawaay wa jawaazi listiktaari minhu maalka salaale labasado kor binaantan adidka tusiyey kalku yani wa kay baynama yo yabtasiru curyaana fakara caleyh jaradun ludaaya koobadi min dahebin eh maal badan korshe ayo may gudgalay yuxsii ini farjisaday shibidaayo abshansida fi tawbi tawbi ayub fanaada may naadiyayo ayub rabuho rabu ayub naay ayub rabi shay caza gaalib ade wajala winadi ang naadi ya ayubu ayubo alam akun anan ma ana maay agnaytuki tanaabki dhikikaad amaagi tanaabka kudhiki tala anta adargaas yaabua walaan siyakan hahoobadi walkubadan oo tanaadnime hordhaangma ka siine qaala ayub may kagolay balaa insiina kaala isiil ilah wacizatika casiisnimada kadaarday walaakin laakinan deegtoon maana bian goboday makudeegtoomaw makudeebtoo ma an barakati karimano maalki halaalahaaya baraka kamagaao an barakatika barakadi ada indi jiri makudeebtoo ma haabsadeerimano bes kalka haabsasaymadareebsdile kalka wal aher ho ilahay sekakooy khayra badan lasku yani waa kay masalan bala barakaysadaa la haabsadaw yan baabay la barsadaw rawa albukaariy bukaariy waa dis wuriyey baabu fadli lganiyi ki taajirka ay fadli sheeyen baabay fakirka kusheekoyna e shaakiri shukriyaay wahuwa ganiyu shaakir may lere man wa akada almaala maalka min wajihi waji lmaal maalka wejih kugaali wejhi halaalkahay wasaraf hadana ilayahu maalka fi wujuhi wujuhi maali maalka wujaalshay maahay wujudaas almamuri biha bilwujuhi lisamrin ilaw maalka meeli linkasir galay halaaleha kugaade meeli halaalahay shay linkasir galay hadana kabiye kaasamay laray alganiy shaakir baabu fadli lganiyi si taajirkahay fal badanaansiisiyan baaba shaakiri shugriyahay rabisha shugriyahay wahuwa fadlu shaay ganiy shaakir wahuwa ganiy shaakir may laray man wa akada gaaday almaala maal gaadi min waji waji lmaal maalka wejiyay weji oo xalaalahay kugaadi mana meel wejiya xalaalahay wasaraf hadana ilayh maalka fi wujuhi wujuhilmaal maalka wujiyaalki oo noocyaalki lang ilahy nang eli wujuhdaas biha bilwujuhi wujuhdi adeel samre qaala allahu tacaala ilahay may kagolay faama man of ala ofki acdaahuwa manka siyo wataqaahuwa manka doorsado wasadaka rumaayo bilxusnaati wanaag badnayti rumaayo faalsan yasir nano una fudaayaan manka lilsraati fudaadka badnayti jinadi an fudaayaan وaqal lahu taala ilahy may ka goray wasayujanabu may ku fogaadeeyo ha jahanamo may ku dheeradeeyo hal atagaki obsado badanaay aladi kaasoo yutisiyaay ma lah mal ladi ladi maalshesiya yatazaka halekisayra وama liaadin aad inin sugnaan cindahu cinda aladi ladigasabdis min nicmatin nicmatun abaal inin sugnaan nicmadaaso tujzaalan abaal gudaw ila ibtigaa waji rabii rabi shay waji shay dalbaw shay maarabahay alaclaa rabigi alaclaa saray wala saufa siman dib dambe yarlaaraha la nagada dooneer yani wa kay ol ilahay siakadal doon qaala lahu tacaala ilahay may kagolay faama man gofalgofki acdaasiyo wataga obsado ilahay shayna ku obsado wanasi wasadaga yani wa kay rumaayo bilxusnaati wanaag badnaysay tawxiidki rumaayo fasanuyasiru fududaayaan ehumankaas lilyusraati fudeed badnaysay janadi an fududaayaan waqaala lahu tacaala ilahay may kagolay hay yani wa kay wasayujanabu may ba fogaadeeye ha yani wasayujanabu e yabcudu may fogaaday yani jahanamo ha jahanamo may ku dheeraday yani sayujanabu may fogaaday haa jahanamada may ku dheeraday e yabcudu jahanama may ku dheeraday alaatagaaki obsada badanaay aladi atkagaas oo yutiisiyaayo maalahu maal ladi ladiga maalsheesiya yatazaka halaykisahiraw wama liaadin aad inin sugnaan cindahu cinda ladi ladiga sardis min nicmatin nicmatun abaan inin sugnaan nicmadaasoo tujizaan abaalguda oo kofku markiis walsiyahay hadda kore usul abaalka galaday mansiya ilahay dartis ansiya ila btigaa waji rabihi rabi ladi ladigasa rabi shay rabigaas waji shay dalabo shay maahin ay yani waa kay rabiga alaa saray wala saufa siman i dambe yarlaa huwa ladigasa iraadlo nagladoon waqala lahu taala ilahay may ka golay in tubdo hadii daahiridan asadakaati sadaqyaalka daahiridan fa nicma hiya yani waa kay nicmo fa nicma hiya ay yani waa kay fa nicma fa nicma ma fa nicma mayba nicmo lahaaday ma ibdaaha wa nicmo lahaad hiya nicmo lahaati fa yani in tubdu hadi aahiridan asadagaati aahiridan fa nicma huwa ibdigaas iya nicmo lahaadi ma shayan min shayin a nicmo lahaadi hiya ibdaaha aahiriyo sha nicmo lahaadiyo wain tufu hadi garidan ha yani sadagadi garidan watutu sidan ha sadagad alfuqara dadkin baanahayn fagiranti sidan fa huwa ikfagaas kaase gariyow kaas iyo kayr lakum sin khayr badan wayukafir ilahi dhaafe cankum isigidin min sayiaatikum bacla sayiaatikum sayiaatkin bacliya dhaafe waay wallahu ilahi bimagi tamaluna isin amal falasan kabiirun waay halihi ogu reesin jaazi doona dhowti in tubdu hadii daahiridan asadagaati sadagyaalo daahiridan fa nicma hiya fa nicma fa nicma faacilsha maywa maatatoy yatusiye huwa oo kale meelo gederen fa nima huwa shay ya nicmo lahaadi ma shay an min shayin a nicman lahaadi hiya e ibdauha almaqsus bilmadxi ibdauha daahiriyo shee nicmo lahaada sadakada waajibka ah, ila daahiriyo zikrad oo kale la daahiriyo fayleila tan oo sunad ena la gari wain tukfu hadi garidan ha sadakada sunada garidan watutusidan ha sadakadaas alfu garaasidan fa huwa ikfagaas gariyowkaas khayrun lakum si khayr badan wayukafiru ilahay dhaafay cankum isingegina dhaafe min sayiaatikum sayiaatkiina dhaafe baclukum ide wallahu ilahi khabiirun alihi ogwaay bima tacmaluuna re bicamalikuma ilahay kacilmilayre fayujaazikum ilahay acmalka suubiyaasan aragahay hadhowtiya reelisin abaalmarye waqala lahu taala ilahay may kakoray lan tanaalu madiri doonta albirasan waal madirasa hataa tunfiku ilaa kunafagayasa mima min bacdi maagi bacdu kunafagayasa tuxibuna isinjeli wamaagi tunfikuna fagaytan min shayin shay e fain allaha taala ilahay calimun aliyogbi bima maagasi aliyogureedkinjaaziy mana walaayaatu ayaat alwaaridatu fi fadli infaaqi ororeen nafaqeyo fadlisi aayaadka aroren fi daacaati daacaadasi olka nafaqe aayaadkaasay katiiratun ti badan macluumatun loogi waayo waruya may lwuriya an cabdillaahi bin mascuudin radi allahu tacaala canhu qaala cabdillaahi may kagolay qaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulki may kagolay laa xasada laa kibata ma jarsasho mahaan ilaa fitnatayni lama lay lama jarade lama gof lay lama jarade wa rajulun lay alawalu rajulun wa rajulkaasoo aasalaah ilaahisi rajulka maalan maal ilaahisi fasalada alla salidayu rajulki calaa halakatihi halakat ilmaali maalki yani hilaagow shay kasalidi fi lxaqi haqdaadiska hilaagaaw warajulun waay aata lah ilahay rajulka siyay xikmatan xikmasi fahuwa rajulka yabli xukmiya biha bilxikmati wayucalimuhu rajulki barayha xikmadiya bare mutafaqun caleyh watakadama sharcuhu qariban er cabdillaahi laa xasada laa kibdata majarsasi mahaan ilaa fitnatayni lama lay lamajaradako lama lay majarsasidi o mamduuce laa xasada mamduucun laa kibdata majarsasi mamduucun kiila amaani mahaan ilaa fitnatayni lama lay lamajarada lamaani rajulun alawal rajulun way rajulkaasoo aata lah ilahay sa rajulka maalan maal ilahay kadal fasalaba huwa allah dana diray hu rajulki kadiray ala alakati alakati maal maalki ilaagosha ilahay kasaliday filxaqi xafiishana kabiyaw lilkhayr lay maalkaas kabiyaw walmajaraday maalkan oo kalanin intan saydaada kakobda faday walera tanker wa rajulun way rajulkaasoo aata lah ilahay sa rajulka xikmatan cilmi ilahay si fahuwa rajulki yakli xukmiyaw bihadi lxikmati xukmiyaw wayucalimu huwa rajulki barawhaa xikmadi mutafaq alayh watakadama sharxuhu sharxu lxadiis xadiska sharacti nin dhagi garib usa dhawya nin dhagi meel dhawya ninka dhagi waay an ibn an ibni cumar radi allahu taala canhuma an nabiy sala allahu alayhi wasalam qala nabiyu nabo may ka goolay ay laa xasada laa kibtata majarsasi mawjudun ahaan ilaa fitnatayn tiad laylam walaa layl lamagor laylama jirade rajulun laylama jirade rajulkaas oo aata lahu ilahay siya rajulka alqur'aan adam qur'aan ilahay si fahuwa rajulka yaqumu gumaw bi bilqur'aani ana leyl saacata lail leilka saacadi laguma tahajud dadka tukisiyayo salaatu tarawi dadka tusiya usnafti sireedis tukada hoob ramadaan dhama tukadayo saas akriyaw wa ana annahaari maalinta saacadkan akriyaw geen akrido amin akrido qur-aanka markaas liwedo lafaday walnama jarada kalkan qur-aanka ayfailahay walerkor anin qur-aanka sadan barad amin salaatulail kasukada faday geen akri faday sida lankin qur-aanka akrihay okal walerelilay mana walwin oo qiima badan waa ilahay qur-aan lafikersa laa adada laa kibdata najarsasha mahaan laakin oo kuhijrooto gib ahaan bang akriyaaneed gib ahaan kuhijrooto manang kacamal falaane manang akriyaan hadhowti markaasay kukobsada laa hasada laa kibdata najarsasha mahaan ilaa fitnatayni lama laylimajarada wa hay rajulun aganajarada rajulkaas alawal rajulun wa rajulun godahi mubtada langadar alawal rajulun rajulkaas oo aata lahu ilahi shay rajulka alqur'aan fawa rajulka yaqumu guma bihi bilqur'aan laguma ana leeg leerka saacati laguma wa ana annaar maalinta saacati laguma ka labaad warajulun ala majalada rajulkaas oo aata lah ilahi say rajulku maalan maal ah, ilahiti fahuwa rajulka yunfiku nafaqeeya huwa almaala nafaqeeya waanaa leil leilka ah saacadti nafaqeeya wa ana anhaari maalinta saacadka isuna saasin biyaw kaasna walmajalada inin saifa ilahi galerkorwa walmutafaqun caleyh walmuraadun lijeedo fi lqiyaami gumaw fi lqur'aani qur'aanka gumaw lankumuraadaaw alcamalu camalfal di bilqur'aani qur'aanka laka camal falo tilaawatan min tilaawatin akiibsana lanka camal falo la aki akiyaba lera ilahay badala mare wa وdاacata min daacatin daacana lanka camal falo oo haddana walis oo kafarina la fartoona alanaahu macnaahu asaacaatu saacaad waay waan abi hurayrata radia alahu taala anhu ana fuqaraa muhaajiriina muhaajiriinta fakiirintood iyo atoo seeden rasuul alahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasuul sheeyen seeden faqaal umayreena dahaba ahlu dusuuri maalgabiyaalki iyo hilkoodiya lasaben bidarajaati dirjaaliya lasaben dirjaalkaas oo alculaasa sareeyan wanaciimi wabinaciimi nicmi lasaben nicmadaas oo almuqiimi joogde o daaime nicma akhir waa daaim wa faahi may weley cibaadada addunya kusuubiyaas adhowsi nicmo daaime kingnagdaas kolku nicmo daaime latalan dadkan oonay maalgabeenka faqaala nabina umay golay wamaa daka wama macnaa dak kaasan lijeedigiis mees faqaala umayran fakirinti may weli yusaluuna tukidaayan kama nusali sidana tukidaan oo kale tukidaayan haya wayasuumuna soomeyan kama nasuumu sidana soomano soomeyan waya laakin intaas iskalijar tanga dheeraad noolin wayatasadaquna sadagayslaayan walaa natasadaqu naxnu unamasadaga islaan wayuctiguna odooman ahuroyayan walaa nuctiguna anun walhuroyan malew faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsi may ka gore afalaa aclamukum afalaa ucalimu ma ogahayayo kumisin shayan shaysan ogahaye shaygaasoo tudrikuna heleelasan bi bishay manka heleelasan sabagahu manka dhagay kumisin kudhagi watasribuna dhagtumaasan bi bisababi shay man kudhagaasan bacdakum bacdigin haadi walaa yakunu axadun axadun haadaan aflalaki fal badan minkum sin fal badan haadaan ilaa man maahin sanaca suubiya mila ma sanactum walaa isin suubidan oo kal suubi maahin kaalo asaabti meerena balaahanin sheeg ya rasuul allahi ilahay rasuulkiisiyo kaala nabiyna umay golay tusabixuuna allaha tacaala ilahiy daydaasa dubra kuli salaatin salaad kasa gadaalsiya talaatan watalaatiin maratan watacmaduna ay aliya amaanasa macdiyaasa dubra kuli salaatin salaad kas gadaalsiya talaatan watalaatiin mara watukabiruna wiinayaasan allaha tacaala dubra kuli salaatin salaad kas gadaalsiya talaatan watalaatiin sodon isa di wiinayaasan fada fahay farajaca kalkan sala weelaari manaa rimalsin kormaraayo farajaca fuqaraa lmuhaajiriin muhaajiriinki fakiirintoodiya nagdeen ilaa rasuulilahi nagdeen fakaalu meelen samic dheegen ikwanuna walaalnyowan iyo dheegen ahludusuuri magabeenka ilkooda ay dheegen hadan yani waki walinasubiyaana dheegen ayo bima facalnaa fes samica ikwanuna wa ahlu amwaali e dheegen ahluldusuuri honlabiraay adala fasri ahlulamwaali bimaagiya dheegen facalnaa unafalmiya dheegen reed fafacalo misla misla ma facalnaa melkufukna waisna kalku dani shaakir en eyi daacadinakalijaran hal folaninatartamahakubaanmale faqala nabiy no faqala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ere dalika kaas fadlullahi ilahay fadli siintiis waay yuti ala siyehi falagman ofkiya siya yasha ilahay doono siya ureed hadis larbaciin lay wa macruuf waay waan abi hurairata ana fukara muhaajiriin ato rasuul lahi salen faqala meeren dahaba ahlu dusuri dasrin dasrin la jamiyay dusurka jami wa ahlu dusuri maalqabiyaalka yelkoodi ye taben an bidarajaati taben darjaalkaas al culaasa sareeye aa binaim naimtaas almuqimi joogde faqaala nabiy naumay gola wama daka wama macna daka kaas nijeedismnijeda faqaalu fukari fukaradi merena yusaluna tukadayan kama nusalii nacnu sidona tukadayan oo kaliyan tukadayan wayasumuna soomayn kama nasumu nacnu sidona sooman oo kale wayatasadaguna sadagaysadaayan walaa natasadagu nacnu unumasadagaysadaana ay wayuctiguna adoomaga horeeyaya ay yani walaa nuctigu nacnu unumahoreeyaan intaasa noo kadheerin faqala rasuul lahi sala lahu alayه wasalam ilahi rasulka makagoode afalaa ucalimu mabaraayo kumisin shayan shaysan baray shaygaasoo tudrikuna heleelasan bi bishay manka heleelasan sabagawa manka dhagay kumisin dhagi watasbiquna isin kulu dhagaasan bi bisababi shay shaygas hadi samaytan manku dhagaasan bacdakum gidaalkin koori doonon asin teri kor wali hadii isin lusoogdan kahormaraasan sin sheegay walaa yakunu axadun axadun haadan afdalaki fal badan minkum sin fal badan haadaan ilaa man maahin sanaca suubiyo mila ma sanactum wala isin suubidan oo kal suubiyo weliba sii ziyaadima qalo taasi mer balahan insheeg ya rasuul allahi qaala nabi mer tusabixuna watacmaduna watukabiruna dubra kuli salaatin salaad kasta gadaalke salaatan wa salaatiin ficilkan oo sadidin ficil may kastana ducaayana dubra kuli salaatin oo yo darafkaasayo salaatan wa salaatiina maful mutlagaasay yani iya katana ducaanki kas farajaca fuqaraa muhaajiriin muhaajiriinti fakiirintood iya nagaden ilaa rasuulilah nagaden faqaalu meeren samica may dheegena ikwanuna walaalnyawaaniya dheegen kaalu lamwaali maali ali hilkooda bimaagiya dheegen facalnaa una falni fafacluu yoona falen mila mila ma facalnaa walinafalni oo kale falen wa faqala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may ka goolay dahaba mayba yani dalika kaas fadlullahi ilahay fadli siya shey wa yuti ala siye fadlag man iyo siye yashaa ilahay doonaa siye waay mutafaqun aleyh hadikuna mutafaq wahada lafdigan kan ay lafdu riwaayati muslim addusuru macnaahu alamwaalu maaliyal waay amwaalaas alkatiratu inta ljuz thani